bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlihi وصaxbihi وslm أجمعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحiin min kalaami sayid الmurslin lلimaam النawwiي raximah اllahu taعaalى waxaan ku dhex jirnay baabu fadl اljuuع baabu fadli اljuuع wakhushuunaة اlcaysh ayaan ku dhex jirnay ayb qaala alimaamu الnawowiy raximah llahu wacan caaishata radia allahu canha wacan curwata can caaishata radia allahu canha anaha kanat taquulu caaisha waxay ahayd inay leedahay wallaahi yabna uktii curwa oo ay habaryar u tahay bay waxay ku leedahay wallaahi baan ku dhaartay yabna uktii habar yar walaashay wiilkeediyey in kunaa in shaniye damiin in mukhafafa min athaqiila weeyaan wasmuhaa damiiru shani inhu shaniye kunaa waxaanu ahayn lananduru inaan eegayno ila alhilaali bisha uma alhilaali bisha aan eegayno dabadeed uma alhilaali bisha aan eegayno halaathati ahillatin saddex bilood oo fii shahrayni laba bilood dhexdooda ah yani waxay tahay marka bil bay eegayaan mid baa marka dhexdoo dabcan bil bay eegayaan ay arkayaano kusoo baxayso tii labaadii haddana ay fiirinayaan tii saddexaad baa kusoo baxaysa marka waa saddex bilood saddex jeer oo bisha ay soo baxdo laakiin laba bilood ah weeyaan nacam wamaa uuqida aan la hurinin oon la shidin fii abyaati rasuulillaahi rasuulka guryihiisa sala allahu caleyh waali wasalam naarun dab aan laga shidin qultu waxaan idhi yaa khaalatu habar yar famaa kaana yuciishukum maxaa idin nooleynayey maxaa idin nooleynayad ku nooleydeen qaalad waxa ay tihi al aswadaani labada madmadow ayaan ku noolayn attamru timir iyo walmaau biyo timir iyo biyaan ku noolayn bay tiri ilaa anahu hayra anahu laakiinse qad kaana lirasuulillaahi rasuulka waxaa u ahayd sala allahu calayh waali wasalam jiiraanun deris ayuu nebigu lahaa oo min al ansaari ansaar ka mid ah wa kaanat lahum dariskaasuna waxaa u sugnaatay oo ay lahaan jireen manaa-ixu xoolo marka irmaan ayaa u joogay ama ari ama waxii lamida oo irmaan ayaa u joogay oo caana leh macnaha wa kaanuu waxay ahaayeen yursiluuna ilaa rasuulillahi rasuulkay usoo diri jireen sala allahu alayh ali wasalama min albaanihaa xoolaha caanahooday nebiga usoo diri jireen fayasqiinaa marka nebiga waa na waraabinaya marka muttafaq kaasaa na waraabinayay muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen dabaabka iyo xadiidku waa isleeyihiinoo yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam mar haddii loo doortay xaalkaa inuu ku noolaado de xaalkaasaa qofka u fiicanba oo kibirka iyo yacni iyo waxyaabaha faraha badanba kaasaa jebinayo marka nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa soo maraysa saddex jeer inay bisha fiiriyaan saddex jeer inay bisha eegaan oy fiiriyaan <clears throat> iyadoo marka ay laba bil tahay marka la isku daro oo markaa dabadeed yacni eh, intay bisha fiiriyaan saddexdaas yacni saddex jeer bisha korkooda ay ku soo baxdo iyadoo gurigooda aan dabba laga horinin oon dabba laga shidinba nacam waxyaabaha marka ay ku noolaayeenna waxay ahaayeen eh, biyo iyo timirtaas altamru walmaa-u biyo iyo timir ayaa ayaa nooleynayay ku noolaayeen ayb waan abi saciidin wacan abi saciidin almaqburiy can abi hurayra saciidin almaqburi aabihiisna waa ka wariyaa can abi hurayra marna toos ayuu abu hurayra uga wariyaa radia allahu canhu annahu mara biqowmin qolo ayuu soo maray beyna aydiihim hortooda shaatun ri ay taallo masliyatun la solay ri la solay dad ay hortooda taallo ayuu soo maray fa fadacuuhu way u yeedheen marka fadacuuhu way u yeedheen fa abaa waa diiday an ya'kula inuu cuno in uu cuno waa diiday markaa wa qaala waxa uu yidhi kharaja rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku uu ka baxay min addunyaa buu ka baxay walam yashbac isagoon ka dhergin min khubsi shaciiri shaciirta ama heedda ama masagada muufada laga dubo isaga oonan ka dhergin ayuu adduunyadii ka baxay rasuulka sal alla ly slam marka ridaan solan ma cunaayo aniga xaaraan inay tahay ma aha macnaheedu laakiin wuxuu isaga daa wuxuu isaga daynayaa waxay tahay nicid adduunyada u nacayo zuhdi ahaan ee iyada inay xaaraan tahay ma aha sidaa rawaahu lbukhaariyu masliyatun bifatxi lmiimi miinkaoo la kordhigaa la akhriyey ay mashwiyatun la solay weeyaan oo la dubay markaa <clears throat> wacan anasin radia allahu canhu qaal anas waxaa laga wariyeysan inuu yihi lam yaأkul inabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu ma cunin calaa khiwaanin meel sarrayso miis weligiis wax kuma cunin xataa maata ilaa ilaa u ka dhintay ilaa uu ka dhintay nebiga meel sare waxba kuma cunin oo wuxuu wax ku cunayo waxay ahayd dhulka wax iskaga cuni jiray meel saro miisa ah, waxba kuma uunan cunin nebiga sala allahu alayh wali wasalam ayb oo marka waxaa nebigu wuxuu sidaa u yeelaya dabcan tawaaduc addoonnimadii iyo yacni inuu muujiyo haddii marka nebigu uu tawaaducayo kibirka iyo uunan kaba soo ag dhawaanaynin annagaa uga sii owleysanba maxaa yeelay yacni nebigii oo dee cid ka sharaf badan oo ka khayr badan aynan jirin haddii uu iska ilaalinayo meel kore iyo inuu wax ku cuno de annagiibaaba baaba inaan issii jejebinno uga sii owleysanba oo uga haboon marka tawaaducuna wax fiican weeyaan <clears throat> marka aadaabu dacaamna waa ku arki doonaayo weliba markuu nebiga wax cunaayo oo kale waa jilba-jabsan jiray marka jilba-jabsi oo kale wax ku cuni jiray iyadoo lug ay u taagan tahay lugna uu markaa salka uu ku haayo amase eh, labada lugood dhulka ay saan ugu yaalaan ayuu cuni jiray eh, taana waxay ahayd marka cuntadaas inuusan u iilanin oo uunan ku daahin oo waqti iyo mashquul iyada uusan ka dhiganin ayuu saa u yeeli jiray markiiba marka waa iska si oo markiiba uga kacoba nacam sidii qof degdegsan oo kale oo cuntada u cuni jiray marka qof degdegsan waxay tahay de howlo kalea ka dhacaan iyada keliya unan iska kor fadhiyo ma yeeli jirin bikhilaafi dhaqamada yacni umamka aan muslimiinta ahayn oo gaalada dhaqamadooda ayagu waa ka duwan yahay kaas waxaa laga yaabaa inay aada ugu daahaanba nacam oo ay waqti ka dhigtaan oo ay yacni laga yaaba inay muddo dheer kor fadhiyaan miis korkiis <clears throat> dadka iyagoona de dadkaas ku daydo noocaas oo kale u dhaqmaan oo muslimiinta iyaguna ayb <clears throat> wacan anasin radia allahu canhu qaal anas waxau yihi lam yaakul inabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga ma cunin calaa khiwaanin miis ama meel sare korkeeda waxba kuma cunin xataa maata ilaa uu ka dhintay wamaa akala ma cunin khubsan muufo muraqaqan la jilciyey xataa maata ilaa uu ka dhintay yani muufo la jilciyey oo lagu jilciyey markaa ama maraq ama wax kale lagu jilciyey oo jilicsanoo khafiif ama aanu cunin <clears throat> xataa maata ilaa uu ka dhintay rawahu lbukhaariy wafii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari usugnaatay waxaa ku sugnaa walaa ra-aa nebigu maba arkin bashaatan ri samiidan markaa yani lamaqaar bixiyey bicaynihi indihiisa maba ku arkinba ri inta maqaarkii laga saaray oo biyo kulul maqaarkii oo kale looga bixiy yani waxaan ujeedaa dhogorta iyo iyo timaha inta looga guray biyo kulul ee markaas maqaarkii iyo iyadii laysku shiilay nebigu ma arkin weligiisba nacam qad weligii ma aanu arkin wacan inucmaan bni bashiir radia allahu canhu qaal waxau yihi laqad ra nabiyakum nabigiinaan arkay sala allahu alayh waali wasalama wamaa yajidu walxaal maa yajidu ounan helaynin min addaqali timirta mideeda xun maa yamla-u bihi batnahu wax uu calooshiisa ka buuxiyo rawaahu muslim addaqalu tamrun weeyaan waa timir radi-un oo xun nooca xun oo timirta ah ayaa daqal la yidhaahdaa marka nucmaan ibnu bashiir waxa uu leeyahay nabigiinaan arkay sala allahu alayh ali wasalam isagoon heli karin isagoon yacni aanan helayninba timirta middeeda xun wax uu ka dhargo aan heli karin marka iska daa yacni dacka can timirta kale ama rudabka ama yacni qiimaha badan le iyad iska dhaa tii tii xumayd oo dadkuba yacni ay ama qiimo ahaanna u yar tii qiimo ahaanna u yarayd una xumay yacni eh, jawda ahaan iyo wanaag ahaanna u xumayd ee iska liidatay ayaanu heri karin waxuu ka dhergo waa soo marnay marka xadiidkan oo kale wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi sahl bni sacad maa ra'aa aa rasuulullaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ma uunan arkin annaqiya wax yacnii badar saafi ah nacam masage ama shaciir inta la tumay qashi yacnii buunshihii laga bixiyey maba arkinba min xiin ibtacahahu llahu kolkuu alla soo diray laga bilaabo xataa qabadahu llahu ilaa alla uu ka oofsaday intii alla markau soo diray ilaa uu ka oofsaday yacni ma aanu helin ma ma uusan arkin rasuulka sala allahu calayh waali wasalama wax la buunsho bixiyey oo buunshihii laga saaray oo yacni saafigiisi ah fa qiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaana lakum ma idiin sugnaa fii cahdi rasuulillaahi waqtiga rasuulka sala allahu calayh waali wasalam manaakhilu ma lahaan jirteen yacni manaaqil masafyo wax yacni layskaga bixiyo buunshaha lagu saaro ma lahaan oo yacni Eh, eh, inta badarka intiisa kalena hoos ou maro wixii buunsho ah ama qashin ana markaas banaanka loogu bixiyo manaakhil marka ma lahaan jirteen <clears throat> qaala waxa uu yidhi maa raaa aa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ma uunan arkin <clears throat> maa ra-aa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ma uunan arkin munkhulan ma arkin yacni masaf wax markaas lagu eh, buunsho bixiyo badarka maba arkinba rasuulka sal alla ly slam min xiina ibtacahahu allaahu laga bilaabay markuu alla soo diray xataa qabadahu allahu tacaala ilaa uu alla ka oofsaday <clears throat> faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa sideebaad kuntum ahaydeen ta'kuluuna aada inaad u cunaysaan ashaciira shaciirta heedda ama masagada say u cuni jirteen badarka hayra mankhuulin isagoo aan la buunsho bixinin isagoon la buunsho bixinin oon buunshihii laga saarin say u cuni jirteen baa la yidhi qaala waxa uu yidhi kunnaa waxaanu ahay nadxanuhu inaan shiideyno waan shiidi jirnay buu yidhi wananfukuhu waan afuufeynay fayadiiru waa duulayey maa daara wixii duula ayaa duulayey wamaa baqiya wixii harana tarraynaahu biyo ayaanu ku qoynaynay markaasaan cunaynay <clears throat> rawaahu lbukhaariyo xadiidka bukhaari baa soo saaray <clears throat> qowluhu annaqiyu uu yihi huwa bifatxi nuuni nunko la kordhiga la akriya lqaafi qaafka oo la hoos dhigo wa tashdiid ilyaa annaqiyu la dhaho wa huwa isagu alkhubzu weeyaan waa muufaha alxuwaara ee yani cad wahuwa darmaku weeyaan darmaga nacam <coughs> yani wax kastoo la caddeeyo oo badar ayaa ayaa waxaa la yidhaahdaa annaqiyo eh, marka buunsho la buunsho bixiyay ama ay markaa la muufo laga sameeya la caddeeyo <clears throat> kaasaa la yidhaahdaa marka kaa ma lahaan jirin rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam iyo asxaabtiisa ma ayna lahayn bal maba arkinba rasuulka midka uu leeyahay kaa weeyaan eh, eh, waxoodu waxay iska ahaayeen marka de wixii caddaantooda iyo saafinimadooda marka buunshaha laga bixiyay imaanayaan laakiin iyadoo <clears throat> buunshihii uu ku dhex jiro ma la helayo taasoo kale <clears throat> qowluhu <clears throat> haraynaahu uu yirina huwa bitaa-in muhalatatin tha la saddex dhibiciyey ayaa la akriyay uma raa-in ra- mushadadatin la shiday haraynaahu uma yaa-in ya- muhanaatin la laba dhibiciyey min taxti hoos laga laba dhibiciyey uma nuunin ay balalnaahu waanu qoyneynay wacajanaahu waanan cajiimeynay taan marka wixii afuufno ayaan biyo ku qoynayna ma aan cajiimayna <coughs> waxay caddaynaya marka axaadiidtan ay caddaynaysaa noloshii nabiga sala allahu alayh waali wasalam inay ahayd nolol iska fudud <coughs> oo aan shiddo fara badan aan lahayn oo qalabkan tirada badan ee guryaha <coughs> guryaha noo yaallo qalabka tirada badan ee guryaha noo yaallo inaynan u ooli jirin haddii masaf laga waaye <clears throat> maxaad u malaynaysaa marka gurigiisa haddii masaf laga waaye lagu baa lagu lagu qashin bixiyo ama lagu buunsho bixiyo haddii laga waaye guriga rasuulka sala alla ly salam de waxaan tirada badan ee yacni ama <clears throat> ee ama korontada ku shaqeeya qaarkood qaarna ay yacni qalab aada u lacag badan ay yihiin iska badaaba warkiisa naa ayib xadiidku marka taasuu tilmaamaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaa baxay daata yowmin maalin aw leylatin ama daata leylatin habeen fa idaa huwa waaba isaga oo biabi bakrin wa cumara abubakar iyo cumarba yani arkay waxaa kediyey abubakr iyo cumar radia allahu canhuma faqaala waxa uu yihi maa akhrajakumaa maxaa idin bixiyey min buyuutikumaa guryihiina maxaa idinka soo saaray <clears throat> haadihi saacata waqtigan <clears throat> xilligan maxaa guryihiina idinka soo saaray buu yihi qaala waxay dhaheen abubakar iyo cumar aljuuc baahay <clears throat> yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy qaala waxau yihi wa ana aniguna waaladii <clears throat> nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirteen la akhrajanii waxaa isoo bixiyey alladii midka akhrajakumaa labadiina idinsoo saaray akhrajanii waxaa isoo bixiyey buu yihi alladii midkii akhraja kumaa idin soo bixiyey idinka <clears throat> quumaa istaaga <clears throat> faqaamaa way istaageen macahu nabigay la istaageen fa ataa rajulan nin <clears throat> nin ayuu u yimid oo min al ansaari ka mid ah fa idaa huwa waaba isaga oo ninkii laysa fii beytihi gurigiisaba aanu joogin nin bay u tageen ansaarta ka mid a ninkii maba joogaba gurigiisa falamaa ra-athu lmar'atu haweeneydii markay aragtay haweeneydii ninka uu qabay markay aragtay qaalat waxa ay tiri marxaban wa ahlan ay saadaftum waxaad haleesheen marxaban meel yacnii waasica wa ahlan ahlna waad haleesheen dad yacni marxaban marka waxay ku nasbisan tahay ficil muqadara oo laleeyahay saadaftum waxaad haleesheen marxaban ay makaanan raxban meel waasica ayaad haleesheen ayb wa ahlan iyo dad ayaad haleesheen faqaala lahaa rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau ku yidhi ayna fulaanun hebel aaway marka guriga marka in ninkii la weydiiyo haddii marka qof guriga eh, qofku markuu ka maqan yahay ama yacni sidiisaba hadday haweentoo kale qofka ay la hadasho inuu ninkii guriga iska lahaa uu su-aalo weydiiyo ayb qaalat waxaay tiri dahaba yastacdibu dahaba waa tegay ninkii yastacdibu isagoo biyo macaan noo raadiyey dahaba waa tegay yastacdibu lana almaa-a biyo macaan isaga oo noo raadinaya ayuu tegay waaya id jaa alansaariyu sidaa marka meeshaa markay maraysa id jaa waxaa yimid alansaariyu ninkii ansaariga ah baa yimid ee guriga lahaa fanadara ilaa rasuulillaahi rasuulkii allow eegay sala allahu alayh waali wasalam iyo wasaaxibeyhi labadiisii saaxiib huma qaala waxa uu yihi alxamdu lilah ammaan ilaahay bay usugnaatay allah mahadle <clears throat> maa axadun axad ma jiro alyawma maanta akrama wanaag badan oo maamuus badan adyaafan xagga martida minii aniga iga wanaagsan qof aniga iga wanaagsan maanta yacni marti xaggeed igaga fiican maanta ma jirto yiri mar haddii nebigii abuubakar iyo cumarba ay iisoo martiyeen fandalaqa waa tegay karamkooda marka iyo yacni marti soorka oo kale carabtu markii horena dhaqan buu u ahaa islaamkiina waa kasii kororsadeenba awalna dhaqan u ahaa markii dambena islaamkii ayay kasii faa'iideysteen fandalaqa waa tegay fa ahum waa wuxuu ula yimid oo u keenay bicidqin laan fiihi busrun ay ku taal timir nooceeda busri la yihaha wa tamrun ay ku taal timir wa rudabun ay ku taal rudab ayuu u keenay laan ayuu usoo gooyey ay ku taalla rudab busr rudab iyo tamar timirtaa noocee fara badan oo kala duwan leh busri waa nooc timirta kamid a ah, midda jaallaha ah oo midabkeedu uu jaallaha yahay timirtana waa middan la yaqaana caadigo dadku hadda u badan yihiin isticmaalkeedu badan yahay rudabkana waa midda aadka u yacni qoyan ayaa la yidhahdaa oo iyadu marka qaar hadda iyadoo laga yaabo yani xilliyadii hore waqti gaaray soo go-i jirtay meel kaloo lagu kaydiyana ma jiri jirin laakiin waqtiyadan firijiye iyo waxba intay ku kaydiyaana sideeda muddo sii ahaataa iyadoo qabow marka ruduubadeedii marka ay yani xifdismaysaa calaa kullin rudabka waa mid aada loogu jacayl badan yahay weliba fa qaala waxau yihi kuluu cuna buu yidhi ninkii markaa laan timiraba u keeno busri iyo timir iyo rudabba wada leh fa qaala waxau yihi kuluu cuna waakada almudyata waakhada wuxuuna qaatay almudyata mididii buu qaatay dhankii xoolihii iyo kusii dhaqaaqay marka naam nebigu marka waa dareemay marka inuu ninkan marka neef iyo wax usoo gowrici rabo marka faqaala lahu rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka waxa uu ku yidhi iyaaka war iska ilaali walxaluuba midda irmaan midda caanaha leh ha qalina iska ilaali taasuu yidhi mid kale noo qaladaad wax qalayso marka waxaa laga qaadanayaa yani qofka neefka u markaas yani u baahida u qabo oo kale in loo daayo nacam oo aan laga qaadin oo keen iyo waxaa lamida aan la dhihin ee weliba loo sii sheega la yiraahdo war haddaa haddaad wax keenaysid kaas iyo kaas ha keenin ee kaas keen in la yiraha midka isagu yacni ugu marka la fiiriyo yacni aan Eh, dhibna ku ahayn oo aan ku adkayn inuu bixiyo eh, yani ehelkiisa isaga aan dhib ku ahayn waxaad aada u liitana aan ahayn de qof marti ma uu keenayo wax iska liita maogtahay iyaaka walxaluuba buu yihi fadabaxa lahuma waa u gowracay faakaluu min ashaati ridii bay wax ka cuneen wa min dalika alcidqi laantaas timirtay wax ka cuneen wa sharibuu way cabeen falamaa anshabicuu markay dhargeen warawu ay cukanaadeen oo biyihii ay ka oom baxeen yacni warawu ay oom baxeen qaala rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi liabibakrin wa cumara uu ku yidhi radia allahu canhumaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtee latus'alunna la idin su oo la idin su-aaley can haada annaciimi nicmadan aada cunteen walee la idin weydiiyey oo la idin weydiiyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha nicmadan waa la idin su-aalayaa sidaasuu nebigu yiri sal lla slam su-aasha marka la weydiinayaa waxay tahay waa su-aalu tacdaad waa nicmooyinkii loo tiriyo la yidhaha kaasaan ku siiyey kaasaan idin siiyey kaasaan idin siiyey ee ma ahan su-aal hadda ayaga lagu ceebeynayo ama ayaga lagu inkiraayo ma aha nacam ma ahan sidaa <clears throat> yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la idin weydiinaya akhrajakum min buyuutikum aljuuc akhrajakum waxaa idin soo bixiyey min buyuutikum guryihiinna waxaa idinka soo bixiyey aljuucu baahi uma markaa dabadeed lam tarjicuu ma laabanin xataa asaabakum ilaa uu idin asiibay haada naciimu nicmadan ilaa yacni nicmadan ay idin asiibtay yacni waxaa weeyaan eh, ilaa nicmadan aada hesheen ma aydnan laabanin idinkoo baahan baa guriga kasoo baxdeen markii dambena waxaa timaadeen guryihiina waxaad ku laabateen idinkoo dheragsan taa marka waxay tusaysaa yacni waxay tusaysaa marka nicmo weyn inay tahay qofku inuu hal mar wax cuno hal mar xataa haddii uu qofka ilaahay wax uu cuno siiyo caafimaadna uu ku siiyo inay nicmo aada u weyn tahay oo ay kamid tahay nicamka alle uu u tirinayo qofka ayib marka taa marka waa in nicamka marka ilaahay lagu shukriyo oo aan loo qaadanin yacni cuntadan eh, yacni aan iska helayno ama yacni <clears throat> nicamkan kale caafimaadka iyo wixii kale soo raaco laiska helaayo inaan loo arkin yacni wax iska ruutiini oo iska socdo oo aan qofki yacni no caadi in inuunan u arkin weeyaan sidaa darteed marka markaad aragto weliba cuntada aa cunayso roobka ay ku baxday dhulka ay ka soo baxday sakhiraadda adiga ilaahay kuu sakhiray ee uu kumilki siiyey waa cuntay wixii nafci lahaay jirkaagay galeen wixii adiga ku dhibi lahaay saxaray kaadi ahaan iyo dhidid bay usoo baxeen qashinsaar ahaanay usoo baxeen haddana markii aada musqusha tagtay si fududa ilaahay kaaga keenay laguguma celinin haddii lagugu celiyo dhib intaasaa kugu filan waa ogtahay waxaasoo dhan marka nicama lama koobi karo wax la xisaabi karaba maba ahnaan bani aadamku marka allaha siinayo ayuu ka cararayaa shaydaan shaydaanu marka u cararayaa nacam marka waxaad garanay marka ilaahay markuu leeyahay wa duriyatahu awliyaaa min duuni wahum lakum caduwun bi'sa lildaalimiina bedelaa bedel xun ayaa daalimiinta u sugnaaday yuu yidhi ilaahay intay alla ka tageenay shaydaan ku bedesheen inay shaydaan jeclaadaan oo shaydaan xiriiriyaanay ku bedesheen wax u haayana male shaydaan wax uu ula maqan yahay wax uu u haayo oo aan lugooyadeeda lugooyadooda aan ahayn ma ma jirto wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiran kaafirku rabbigiis shaydaanu uga kaalmeeyey shaydaanoo garabka saaray rabbi buu ka cararay uu ka tegey marka qofku in nicamkaas dhan inuu yani hortiisa soo dhigo ayaa laga rabaa annagoo intaas macaasi samaynayna haddana qofku yacni waxyaabaha xishoodka u ziyaadiyey waxaa kamid a inuu arko taqsiir isaga taqsiirkiisana uu u jeedo nicamkii ilaahayna waa iskaga socdaan un nicamkii allena waa kugu socdaan adigiina waa iska gaboodfalaysaayo waxaa weeyaan sidii alle yacni in loo sida ay waajibka ahayd ma u dhaqmaysid <clears throat> qowluhaa ay tiri yastacdibu an yatlubu lmaaa biyo ayuu raadiyey alcadba macaan wahuwa tayibu waa biyaha wanaagsan walcidquna bikasri lcayni cayntoo la hoos dhigo weyaan wa iskaani daali daalkoo la reebo almucjamati la haldhibiceeyey wahuwa kaasi alkibaasatu weeyaan wahiya iyaduna alqusnu waa laanta walmudyatuna bidamil lmiimi miimkoo la godo wa kasrihaana waa la akriyay midyaha la yidhaha hiya sikiinu waa midida walxaluubuna daatu labani midda caanaha u saaxiibkaa weyn wasu-aalu can hada annaciimi nicmadan su-aasha layska weydiinayana su-aalu tacdiidin weeye tacdiidi nicam nicmooyinka tirin la tirinayo weeyaan su-aasheedee laa su-aalu tawbiiqin ma ahan su-aal oo haydaarayn oo la la eedeynaya iyaga ma aha wa tacdiibin iyo su-aal marka cadaab u keena yani lagu cadaabaya ma aha wallaahu aclam wa hada alansaariyu ansaarigan aladii atowhu ay u yimaadeen huwa abulhaytham ibni tayihaan weeyaan radia allahu canhu kadaa jaa-saa a ayaa yuu yimid mubayanan isagoo la cadeeyey fii riwaayati tirmidiyi riwaayada tirmidi iyo wagayrihi iyo tirmidi keyrkiiba wa can khaalid ibni cumar alcadawiy waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi bani cadiy buu ahaa alcadawi ayaa loo nisbeeyey bani cadiy ayuu ahaa quraysh reer bani cadiy ayuu ka ahaa waa lafta cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu ayagaa la dhihi jiray cadawiyiinay ahayn cumar iyo laftyani bani cadiy qaala waxa uu yihi khadabanaa waxaa noo qudbeeyey cutbatu bnu ghaswaan cutbatu bnu ghaswaan ninka la yidhaha saxaabiga la yidhaha ayaa noo qudbeeyey wa kaana cutba waxa uu ahaa amiiran amiir buu ahaa cala albasrati basre ayuu madax ka ahaa faxamida allaha allow basre marka magaalooyinkii waaweynaa bay kamid ahayd dabcan faxamida allaha allow ammaanay waatnaa calayhi waa faalleeyey allow aad u ammaanay tuma qaala waxau yihi amaa bacdu intaa kadib fa ina addunyaa adduunyadii aadanad waxay ogeysiisay bisurmin go-itaan adduunkii waxay ogeysiisay qad aadanad waxay ogeysiisay adduunyada dadka bisurmin go-itaan yacnii inay go-day bay dadkii ogeysiisay adduunyadii oo sansaanteeda iyo qaabkay u socoto adduunyadii dadkii waxayba tustay oo ogeysiisay inay dhammaatay oy go-eysaba wallad adduunyadii waa jeesatay buu yidhi xadaa-a iyadoo degdegaysa nacam way jeesatay yidhi iyadoo cararaysa oo degdegayso walam yabqa ma ka harin minhaa adduunyadii kama harin ilaa subaabatun yacni wax yaroo marka la murdisto mooyaane ka subaabati linaa weelka waxa laga murdista oo kale ah qofku markau cuntada weelka ka cuno wax yarkaa ee geesaha iyo salka hoose iyo ku haro ee qofka uu sidaa uga soo muudsanayo ama uu uga murdisanayo kale intaa unbaa ka hartay buu leeyahy nacam ka subaabati linaa yatasaabuhaa uu murdisanayo saaxibuhaa qofkiisa wa inakum idinkuna muntaqiluuna kuwii guurayaa tihiin minhaa adduunyada ka guurayo ilaa daarin baad u guuraysaan daar laa zawaala lahaa zuulitaan aan lahayn adduunkii waad ka guuraysaan waxaa u socotaan daar aan dhammaanaynin waa daarulqaraar waa daar lagu nagaanayo weligeed aan laga dhimanaynin waa kii naar galana walciyaadu billaahi naar galo inuu ku waara ay tahayna weligiis kama baxaayo kii janno galana weligiis ma ka dhimanayo marka daar noocaasa weeyaan fantaqiluu bikhayri maa bixadratikum ee fantaqiluu guura ayuu yidhi bikhayri maa bixadratikum waxa aada haysaanee agtiinna ahaaday kan ugu wanaagsan khayr midka ugu fiican ee aada yacni awoodeysaan ood haysaan ku guura naam fantaqiluu guura bikhayri maa shayka ugu khayr badan oo bixadratikum agtiina ahaaday fa inahu qad dukira lanaa fa inahu shaniya maxaa yeele qad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana alxajara dhagaxa yulqaa in la tuurayo min shafiiri jahannama jahanamo gowgeeda ama qarkeeda in laga tuurayo fa fayahwii inuu hoobanayo fiihaa jahannamo dhexdeeda inuu kusii hoobanayo sabciina caaman toddobaatan sano laa yudriku laa yudriku xaal uusan gaaraynin lahaa iyada qacran sal uusan ku gaaraynin dhagixii la tuuray toddobaatan sano oo soconaya ilaa toddobaatankaa sano salkeeda hoose ma gaarayo waa iska sii socdaa waa iska sii show leeyahay wallaahi baan ku dhaartay waxa uu yidhi ilaahay baan ku dhaartay latumla-anna la buuxiyey oo la buuxiyey ilaahan ku dhaartay meeshaas waa la buuxinayaa buu yidhi nacam wallaahi baan ku dhaartay latumla-anna la buuxiyey oo la buuxiyey waa la buuxinayaa meesha iyada nacam maxaa yeele ilaahay baa yidhi yowma naquulu lijahanama hal imtala wataqulu hal min masiid saa un baa loogu ridayaa ilaahayna waa ballan qaado dadka yacni ibliis iyo inta raacdaba waxa uu yihi laamla-ana jahanama minka wamiman tabicaka minhum ajmaciin adiga iyo wixii ku raacaba jahanamaan idinka buuxinayaa buu yihi nacam ilaahay wa tacaala wallaahi baan ku dhaartay latumla-ana la buuxiye oo la buuxiye afa cajibtum ma yaabteen buu yihi marka ma yaabteen buu yihi sidaa marka marka walaqad dukira lanaa waxaa kaloo naloo sheegay buu yidhi haddana ana maa bayna misraacayni ana maa bayna misraacayni labada fidqo ee yacni albaabka labadiisa fidqa inta u dhexayso min masaariici aljannati jannada albaabadeeda labadeeda fidqo inta u dhexaysaa masiiratu arbaciina caaman afartan sano in loo socdoo kale ayay isu jiraan yacni labada qaybood ee albaabada yacni waxay isku jiraan ama albaabka geeskiisa iyo geeskiisa kale waxay isku jiraan afartan sano in loo socdo walaya-tiyanna walaa imaadee oo imaadee caleyhaa waxaa albaabadaa korkooda waxaa ku imaanaya yowmun maalin wa huwa isaga oo kadiidun yacni ciriiri ah min azixaami ciriiri dartiis nacam wa huwa isaga oo kadiidun yacni buuxo oo ciriiri ah min azixaami min ajli zixaami e, yani zaxmad darteed ayb dadka marka jannada ka gelaya meelaha yani dadka jannada gelaya ee albaabada jannada yacni sida albaabadu ilaa afartan yacni afartan sano ayay isu jiraan inta labada qeybood ee yacni albaabka jannada gees iyo gees looga socdo afartan sano ayaa ayaa layskaga socdaa oo kale marka wuxuu leeyahay maalin waxaa soo marayso meeshaas masaafada saa u weyn ay buuxdo oo ciriiri ay tahay dadku is-ciriirinayaana soo mare dadka ka gelaayo dadka jannada ka gelaaya badnaantooda darteed maalin ciriiri zaxmad darteed ciriiri ay u tahay yaa soo mari doonto yani marna waa cabsi geliyey jahanama uga sheekiyey xaqiiqadeeda marna jannadiiba uga sheekayna inay dad badan gelayaana waa rajo geliyey nacam walaqad ra-aytunii waa is arkayay buu yidhi saabica sabcatin toddoba aniga oo toddoba ku ah maca rasuulillaahi rasuulka maciisa sala allahu alayh waali wasalam la jirkiisa maa lanaa iyadoo aynan noo sugnaanin dacaamun cunto ma haysanin buu yidhi ilaa waraqu shajari geedaha caleemahooda mooyaane waxaan is arkayay buu yidhi anoo toddoba toddobeeyo nebigana ou nala nala jiro oo wax cuntaaba aan la-nahay oo geedaha caleemahooda keliya aan haysano xataa qarixat ashdaaqunaa xataa intii qarixad ay boogowday oo ay nabaro kasoo baxeen ashdaaqunaa daamankeenna yacni qowlalada yani ilaa camankeenna marka ama yani daawankii ay gudaha ay kasoo baxeen nabaro ay kasoo baxeen ile bani aadamku hadduu hadduu cuno geedaha caleentooda haddii uu cuno waa waa waa waa dhaawacaysaa xoolaha oo kale ma ahani faltaqadtu burdatan faltaqadtu waxaan dhulka ka qaaday buu yihi burdatan go- baan dhulkii ka qaaday go- meel iska yaallo ayaan arkayo dhulkii baan kasoo qaaday buu yidhi fa shaqaqtuhaa waan kala gooyey maradii beyni aniga iyo wa sacdi bni maalik baa kala qeybsanay aniga sacdi ibni malik buu yidhi nacam ayb faاtazartu binisfihaa ayb sacdi ibni malikna waa sacd bni abi waqaas waay nacam radia allahu canhu cashara almubashariin kamida faاtazartu waan macawisaystay buu yidhi oo hoos yani macawis ayaan ka dhigtay binisfihaa iyada nuskeed watazara sacdun sacadna waa macawisaystay binisfihaa niskeeda famaa asbaxa alyawma marka waxau yidhi famaa asbaxa ma ahaanin alyawma maanta minaa annaga axadun axad annaga naga mida ma ahaanin ilaa asbaxa wuxuu ahaado soo waabariisanayaa amiiran isaga oo amiir madax ah calaa misrin magaalo weyn madax ka ah min al amsaari magaalooyinka waaweyn ka mida waxau yidhi marka labadeeni sacad iyo aniga maanta midkaan mid kastoo nagamida wuxuu ahaaday inuu madax ka noqday magaalo weyn oo magaalooyinka waaweyn oo islaamka ka mida de isaga basrow madax ka yahay waa kaa saxaabiga hadda hadlaya weyn cutbat bnu ghazwan nacam oo xadiidka sheegaya ayb famaa asbaxa alyawma maanta ma waa beriisanin ama maba ahaanin minaa annaga axadun axad ilaa asbaxa waa beriisa waa waa ama wuu ahaanaya amiiran amiir un mooyaane wax kale ma aha ilaa asbaxa wuxuu waa beriisanaya amiiran isagoo amiir ah, nacam ama amiir buu ahaanaya calaa ayuu yahay calaa misrin magaalo weyn amiir inuu ka yahay min al amsaari magaalooyinka waaweyn ka mida ah wa inii aniguna acuudu billaahi ilaahay baan magangelaya an akuuna inaan ahaado fii nafsii nafsadeyda cadiiman mid weyn inaan ku ahaado waxaan alla ka magangelayaa nafteyda inaan iskula weynaado oon is ninka intaas soo maray intaas soo maray oo mawaaqiftaas waaweyn soo maray oon isla weynaadaan ilaahay ka magangelayaa wa cind allaahi ilaahay agtiisana inaan ka ahaado sagiiran mid yar inaan ka ahaado ayaan alla ka magangelayaa nacam rawaahu muslim xadiidka marka waxyaaba badan baa ku jiro waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a ah laba meelba adduunyadu inaysan macno badan lahayn uu ka tilmaamay meesha hore de waxaa weyaan baabkii horeyba munaasab u tahay ina addunyaa qad aadanat bisurmin adduunyada waxay ogeysiisay go-itaan wawallad xadaa-a waana sii carartay iyadoo degdegayso sii jeesatay iyadoo degdegayso taa marka dee adduunyadu inays waxba ka harin buu sheegayaa qeybta labaadna waxaa weeyaan waa maxalushaahidkiisa waa meelaha dambe oo marka uu leeyahay anagoo toddoba toddoba anoo lix qofood anoo toddoba ku ah yani toddoba qofood midka toddobeeya ano aniga oo ah nebiguna ou nala socdaan geedaha caleemaheeda cuni jirnay marka noloshoodu inay adkayd ayaa ayaa marka ay ayay daliilba u tahay nacam nolosha nebiga sal alla ly slam asxaabtiisu nolol adag inay ahayd marka nolosha badnaanteeda iyo yaraanteeda iyo ma ahane waxyaabaha wax lagu keeno ama guul lagu gaaro ama yacni e, diinka ilaahay subxaana wa tacaala loogu nusreeyo de waxaa weeyaan waa macnawiyaadka qofka qalbigiisa ku jira marka qofka wax ka dhigo nacam ilaahayna subxaanahu watacaala gargaarka iyo nasriga diin diiniga markuu ka hadlaayo inta badan wuxuu ku xiraa taqwo iyo sabar nacam taqwo iyo sabar buu ku xiraa wa in tattaquu watasbiruu sidaasoo kale aad u arkaysaa nacam <coughs> ayb marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadoo noloshana saa ay ka ahaayeen oo geedaha caleemahooda ay cunaayeen rasuulka asxaabtiisa haddana waxaad arkaysaa saddex iyo labaatan sano gudahood inay diinkii jaziira alcarabiya o dhan inuu ku gaarsiiyey nabiga sala allahu alayh waali w slam asxaabtiisa asxaabtiisiina inay sii wadeenba diinkii oo ay gaarsiiyeen ilaa ciraaq iyo dhulalkii dhan ay furteenba nacam ilaa iyo laga gaarsiiyey andalus laga soo gaarsiiyey diinka ilaahay subxaanahu watacaala laakiin xilligoodii oo noloshu ay saa u adkeeday meeshaas gaarsiiyeen annaga xilligeennay kii jiray oo iyagu ay soo gaarsiiyeen baa gacanteena ka sii baxaya nacam kuwii jiray oo ay yacni khariidadii islaamka ay iyagu sabab ugu ahaayeen inay noqoto ayaa kasii baxayso gacmaheenna marka waxay uga baxayaan maxay tahay marka waxa ay uga baxayaan adduunye yaraan ma aha haddii adduunye iyo wax lagu waxayn karo waa buuxnaa bal adduunyada markay noqoto annaga ka badanba iyaga sidaad arkaysaanba dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan haddii muslimiintu ay aada wax u bara lahaayeen oo adduunyada ay aada u bara lahaayeen culumtan maadiga oo hub badan ay samaysanayaan sida hubka loo samaysto hadday bara lahaayeen gaalada waa ka adkaa lahayn inay yidhaahdaan taas keliya ma looga adkaanayo nacam maxaa yeele waxaa u baahan tahay markaad hub samaysato maslaxadii hubkan inaad garato haddaadanba aqooninba maslaxadii hubka iyo cadowga hubkan cadowgiisa haddaadan aqoonin hubkan yacni haddii aadan aqoonin yacni yaa yaa lisaalixi man ayaa loo loo samaysanayaa maxaa hadafka ugu dambeeyo aan leenahay maxay tahay haddaan ahdaaftii diiniga ahda waaweyneyd aan la aqoonin dahubka annaga isku dilayna soo maha nacam waa midkaas marka hadda aan kubta iskugu hayno dhexdeena nacam iyou noqonayaa mana ku yara muslimiinta dad waxbartay kuma yara muslimiintu kuma yara dad waxbartay waa buuxaan dad waxbartay laakiin waxa ay yacni horumar ama taqadum xagga dacwada iyo xagga diinka looga sameey waaye waxa ay tahay macnawiyaadkii baa dhintay oo baaba-ay ilaa macnawiyaadku ay soo noolaadaanna hadday macnawiyaadku soo noolaadaan dadka ayagaa maslaxadooda garanayaba nacam oo waxa u roon iyo kala garan laakiin haddii macnawiyaad baaba-o adduunka hubka ugu badan haddaad hayso cadowgaaga cidaan ahayn unbaad ku dilaysaa maanta dhan ayb marka eh, qisadaa marka maxalushaahidka marka baabka iyo xadiidku meesha iska waafaqayaan waa meeshaas uu leeyahay anoo toddoba toddobayaan sida ahaa dadkan marka in macnawiyaadkooda ou dhisnayn waxaad ka garanaysaa markan dambe madaxda ou noqday kibir iyo ma leh nacam ma kibiraayo markii dambe madaxdii ou noqdo dhulkii yacni fiiri meesha yacni markaas nebigaa noolaay haddana marka waxaa weeyaan waa xilligii taqriiban cumar iyo kale weeyaan basra basra xilliga cumaraa la furtay basre ayuu amiir ka yahay maca daalika wuxuu leeyahay waxaan ilaahay ka magangelayaa inaan naftayda nin weyn aan isla ahaado aniga ilaahay agtiisana nin yar aan ka ahaado marka weli wuxuu dareensan yahay qofkii alla waxa alla agtiisa wuxuu ka yahay unbaa dhab ah waxa adig isla tahay muhiim ma aha rawaahu muslim qowluhu aadanad huwa bimadi alifi alifta oo la taago aadanad layra ay aclamad waxay ogeysiisay weeyaan wa qowluhu bisulminna huwa bidami saadi saadka oo la godo weeyaan ay biinqiaacihaa bay ogeysiisay go-itaankeeda wa fanaa'ihaa dhammaanshadeeda wa qowluhu wawallad xadaa-a huwa bixaa'in muhmalatin maftuuxatin ha la dhibictire kor dhigan ayaa la aqriyay uma daalin mucjamatin daal la haldhibiceye mushadadatin la shiday uma alifin mamduudatin alif mamduuda ah ay sariicatan tu degdegayso wasubaabatuna bidami saadi saadkoo la godo almuhmalati la dhibic tiray wahiya albaqiyatu alyasiiratu waa hambada yar waay waa hambada aadka u yara la murdisto wa qowluhu yatasaabuhaa huwa bitashdiidi ilbaa-i la shado ay yajmacuhaa oo isku soo ururinayo weeyaan weelka waxa ku dhegdhego ee cuntada ah ee inta sidaa loo soo yacni hoolhoolo oo qofku marka uu hal meel intuu iskugu keeno mar inuu qaato ou rabo taas weeyaan walkadiiduna alkahiiru weeyaan waxa badan almumtaliu ee buuxo wa qowluhu qarixadna huwa bifatxi lqaafi qaafkoo la kor dhigo wa kasri raa-i ra-doo la hoos dhigo qarixad ay saarat fiiha quruuxun saarad waxay ah saarad quruuxun boogo ayaa fiiha dhexdeeda ahaatay wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal akhrajat lanaa caa-ishatu caa-isha waxay noo soo bixisay radia allahu canha kisaa-an go- bay noo soo bixisay iyo waisaaran iyo macawis khaliidan adag qaalat waxay tiri qubida rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waa la oofsaday fii haadeyni labadan baa lagu oofsaday maradan adeyga badan iyo go-an baa nebiga lagu oofsaday bay tiri muttafaqun calayhi marka noloshii xagga labiska marka la fiiriyana noloshii nebiga waa iska fududayd nacam ayb takaluf aada u badan ma lahayn naam baynamaa yani hadda waxaad arkaysaa dadka muslimiinta takaafu xataa ma jiro yacni qofka qof dadka kale muslimiinta ma ka fakeraayo waxaa laga yaabaa dharku inuu tirada ka bato qaarkood aan la isticmaalinba bilayaal iyo yani sana sanawaad qaar aan la isticmaalin inay jiraan baa dhacayso dad muslimiinana inay iska qaaqaawan yihiinba wax ay cawradooda ku asturtaan ay la-yihiin muslimiintii marka waxaa weeyaan ukhuwada dhanba waxay kusoo koobantay aayad wax laga akriyay bis-un inama almu'minuuna ikhwatun oo la akriyay kusoo koobantay nacam wax kale oo wehliyo in meeshaas laga akriya ma ahane wax dhaqan ah ama yacni camali ah oo wehliyaa ma jiro hadday noqon dhinac kasta hadday noqon dhinac kasta haddii ay noqon lahayd waxaad arkaysaa dad muslimiin oo hal ah, meeshaan oo kale ku dhibaataysan agtooda waxaa dhici karto dad kale inay iskaga dhibaatadaasba aysan war xataa u hayninba aynan istusin baa dhici karta nacam cadow haysto ama cadow uu dhibaayoo kale wa bilcagsi dad halkan ku baahanaa dhici karto deris isagii la-ah ama qofkiiba u dhow ma muhiim kuma haayaan ma fiirinaayo waxaa dhici karta yacni isagii dharkii inuu ka batay kabihii ay ka bateen xoolihii ay ka bateen maca daalika marna uusa xasuusanaynin baa dhacaysa nacam weliba hadda waddamadan iyadu waa xadith walaa xaraj waay nacam waxaa laga yaabaa hanti tiro badan ilaa ku dhawaad kun dollar markay ugu yar tahay haddii aan aada u yareeyo ilaa kun dollar waxaa dhacayso in baartiyo iyo lagu bixiyo iyo ilmo wax lagu raaligeliyo laleeyahay yacni waqtigay dhasheen waaye iyo inta la yiraahdo lagu bixiyo beth eh, baarti birthday inta lagu bixiyo lacag aada u tiro badan oo ku dhawaad kun dollar lagu bixiyay qaarna inay iska baktinayo ay iska ay iska dhimanayeen dad muslimiinna waxay cunaan ay la-yihiin kanna uu leeyahay waxaan ka xumayo cunugii waa isxumaynayo kuleeyahy nacam waa isxumaynayo haddii aan la barin haddii aan la barin dad isaga laga lamida oo baahan inay jiraanba haddaan looga sheekaynin de maxaasu isma maxay taraysaa marka nacam marka xaqiiqada waxay tahay yacni ukhuwada iimaaniga ah waa un afka unbaa laga sheegaa bis afkan ka sheegnaa laakiin ma ma yani camaliyan ma u hayno nacam de ilaahayna wuxuu yihi wallahu fii cawni lcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih haddii dadkan ayagu isu gargaari lahaayeenba ay iska fekeri lahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala waa daryeeli lahaa nacam waa daryeeli lahaa nacam ixsaanka dadka loo ixsaan falan asbaabaha waxay kamid tahay ilaahay cuquubaadka dadka uga rafciyay ay kamid tahay oo uga qaado cadowga uga kor qaado ayay kamid tahay laakiin haddaynan ixsaanba hadduunan jirinba de ilaahay adigana aljazaa min jinsi alcamal adigana ixsaan ma lagu samaynaya nacam wacan sacdi bn abi waqaas radia allahu canhu qaal inii lawalu lcarabi ramaa bisahmin fii sabiili illah waxa uu yihi inii anigu lawalu lcarabi carabkii ugu horreeyay baan ahay buu yihi ramaa tuuro bisahmin leeb tuuro fii sabiili illah ilaahay jidkiisa ku tuuro ninkii ugu horreeyo carab ahoo yacni waran ama fallaar rido ilaahay jidkiisa ku ridaan ahay buu yidhi walaqad kunaa waxaanu ahayn naqzu inaan duulayno maca rasuulillahi sala alla slam rasuulka inaan inagoo rasuulka la soconno inaan duulayno oon dagaal ku jirno maa lanaa dacaamun cunto aynan noo sugnaanin ilaa waraqulxublati gee gee geedka ama geedaha caleemahooda mooyaane nacam marka alxubla waa samur waa geed quraca ilaa waraqu waraqulxubla quraca yacni caleemihiisa ama yacni waxaas mooyaane wahada samuru iyo wahada kan asamuru ee quraca ah wahada asamuru kan quraca ah ayb waa laba noocoo wuxuu leeyahay samurku waa xublada iyo samurku waa nawcaani macruufaani min shajari lbaadiya calaa kulli xaal waa laba geedo geedaha baadiyaha un ka mida nacam maa lanaa dacaamun cunto nooma sugnaaninoo maanan haysanin ilaa waraqu lxublati xublada geedda la yihaha caleemaheeda mooyaane iyo wahaada samuru iyo quracan geedkan quraca ah xataa in kunnaa xataa inhu shaniya kaana axadunaa midkeen wuxuu ahaa layadacu inuu dhigayo ou saxaroonayo yacni kamaa sidii tadacu ay u dhigaysay u saxaroonaysa ashaatu rida sida rida ay u saxaroonaysay udhigayso kaleo midkaan u dhigaayo bimacnaa waxaa weeyaan saxaradiisa aad intay u adkaato ayay digo oo kale noqonaysa nacam sidai saxarada xoolahoo kale ay noqonaysa nacam ile wuxuu cunayaa cawskii ma ogtaha nacam cawskii haddii uu cuno marka saxaradiina waa isbedeleysaa nacam waa adkaanaysaa marka maa lahu khaldun maa lahu iyadoo aynan uaynan la jirin oo aynan yacni usugnaanin khaldun dheehitaanba nacam maa lahu khaldun dheehitaan aan lahaynoo yacni labadaas aan waxba u wehelino isku mid ay yihiin digada ariga iyo waxa annaga aan dhigayno maa lahu khaldun dheehitaan wax yacni dheeho oo la socdo iyadoo aanu jirin oo raaco muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen alxublatu bidami ilxaa'i almuhmalati xaada la dhibic tiro la godo iyaa la akriya waiskaanil baa-i ba la reebo almuwaxadati la haldhibiceeyo wahiya iyadu iyo wasamuru nawcaani weeyaan macruufaani la garanayo min shajari lbaadiyati geedaha baadiyaha ka mid ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam allaahuma yaa allahu allow ijcal yeel risqa aali muxammadin muxamed aalkiisa reer muxamed risqigooda ilaahu waxaa ka dhigtaa quutan hal mar wax cunis ka dhig quutan ka dhig yacni wax ruuxda lagu ceshto un quudka waxaa weye wax mar inta la cuno ruuxdii qofka uu ku ceshto oo aan yacni dhereg iyo aan lahayn ba nacam ayb saasuu yihi nabiga sal l muttafaqun calayhi qaala ahlu lugati walgariib waxay yidhaahdeen culamaau luga iyo culamaau lgariib gariib alxadiidka macnaa quutan ay maa yasuddu wax daboolo alramaqa wax daboolo ruuxa wax daboolo yacni qofki ruuxdii waxaanay uga dhicin oo ruuxdiisa yacni un markaas u hagaajiyo u daboolo wacan abi hurayrata radi xadiidkan marka waa dheeryahay in sha allahu tacaala waana waxyaabo badan baa ku jira casharka dambaan in sha allah uga dhiganayna wabillahi tawfiiq slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbihi وslm